alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin wsala allah wbaarak calaa nabiyina muxamedi waaalihi wa saxbihi ajmaciin amaa bacdu darsigeennaana waa kii afar iyo tobnaad ee ka mida kitaabkii alcaqiidat alwaasitiya oo iska lahaa sheekh axmed ibn cabdixaliim bn cabdisalaam ibni teymiyat alxaraani raximah llahu tacaala wuxuu musanifku ka bilaabayaa faslun uma min dariiqati ahli sunnati waljamaacati itibaacu aathaari rasuuli llaahi sala allahu calayhi wasalama baatinan wadaahiran waitibaacu sabiili asaabiqiina alwaliina min almuhaajiriina walansaar waitibaaci wasiyati rasuuli llaahi sala allahu calayhi wasalama xaysu qaal calaykum bisunnatii wa sunnati alkhulafaa'i alraashidiina almahdiyiina min bacdii tamasakuu biha wacaduu calayha binnawaajidi wa iyaakum wamuxdathaati alumuuri faina kula bidcatin dalaalah musanifku qaybtaas hadda intaan akhrinaya wuxuu kaga hadlayaa inay in la qabsado inay waajib tahay waxay nebi moxamed iyo saxaabadiisu ku dul sugnaayeen oo diin ah in lagu dheganaado la qabsado dhanna aan looga bayrin inay waajib tahay wuxuu yidhi uma min ariiqati ahli sunnati waljamaaca ahlu sunna waljamaaca wadadooda waxaa ka mid ah itibaacu aathaari rasuulillaahi rasuulka alle sala allahu calayhi wasalama aahaartiisii iyo raadadkiisii raacidooda wixii raadee nebigu uu ka tegay iyo sunno iyo diin inay raacaan baatinan hadday tahay mid hoose iyo wadaahiran mid muuqataba wixii ictiqaad iyo ku saabsan qalbiga wax laga aamino ikhlaaskii iyo daacadnimadii iyo maxabbadii iyo wanaaggaas iyo wixii daahir oo muuqaalka guud oo ilaahay sharcigiisa iyo diintiisa lagu dhaqmayo ee acmaasha daahirada ahee muuqata ah labadaba inay nebi moxamed kaga daydaan sala allahu caleyhi wasalam raadkiisii taas waa tii nebiga ku saabsanaysay u raacayeen iyo watibaacu sabiili saabiqiin dadkii hormaray wadadooda raacidooda ha watibaacu sabiili saabiqiina dadkii hormaray waddadooda waddadaa raaciddeeda alwaliina ee horeeyey ee min almuhaajiriina muhaajiriin ah iyo wal ansaari ansaar muhaajiriintu waa dadkii reer maka ahaay ee ka soo hijrooday maka ansaartuna waa dadkii madiine ku soo dhoweeyey iyo watibaacu wasiyati rasuulillaahi rasuulka alle dardaarankiisii raaciddii saddex qodob buu marka sheegay oo ahlu sunno dhaqan u ah kow nebi moxamed wixii raad oo ay ka helaan sunnadii nabiga inay qabsadaan oo ku dhagaan raad kasta oo nabiga ka sugnaaday sal alla alih wasalam raadka waxay ula jeedaan waa sunnadii nebiga hadday tahay qowl hadday tahay ficil hadday tahay wax muuqdo daahira hadday tahay wax baatin oo caqiida iyo wax la aaminayo qalbiga ku saabsanah iyo nawaayaadkii labo dadkii horreeyee ahlu khayrka ahaa oo muhaajiriin iyo ansaar ahaa dadkaa waddadoodiina in la raaco waddo labaadoo ay leeyihiin ma lehe ayagaasaa wadadii nebiga raacay aad aduguna ku dayo saddex dardaarankii nebigu uu ka tegayna inay ku dhagaan baa ahlu sunno wadda u ah oo dardaaranka nebigu muxuu ahaa calaykum waxaad laasimtaan bisunnatii waddadayda laasima asunna waa ariiqa waddadayda laasima ku dhagoo qabsada iyo wa sunnati lkhulafaa'i khulafadii waddadooda alraashidiina ee hanuunsanaa almahdiyiina ee la hanuuniyey ama hanuunsanaa min bacdi aniga gadaashayda alkhulafaa raashiduun de waa saxaabadii aynu soo maray oo xilka muslimiinta u hayo abubakar iyo cumar iyo cuhmaan iyo caliyo aad garanaysaan waay markuu nebigu leeyahay calaykum bisunnatii wadadayda qabsada wa sunnati lkhulafaa'i raashidiina macnaheedu ma ahan khulafaau raashiduun waddo gooni ah oo tii nebiga garab socota oo uusan nebigu shuqul ku lahayn inay ayagu leeyihiin maaha ma aha inay ayagu sharci dajiyaal yihiin intay sharci noo sameeyaan ay leeyihiin nebigu sidaa inuu yidhi anna saanaan idhiyo xaggay hala maro maaha waxaa nebigu sidaa u leeyahay abubakar iyo cumar iyo cuhmaan iyo cali wadadii nebigay raacayaan oo dhanna uga bayri maayaanoo waa ku dadaalayaan raaco oo ku daydo siday waxu maaraynayaan ugu daydo ayib tamasakuu qabsada bihaa sunnadaas markii hore waxa lgu calaykum bisunnatii qabsada isunficil amar waay haddana tamasakuu bihaa qabsada ayaa la keenay qabsada waa ficla marayana bihaa sunnadaas ayada ah wacaduu ku qaniina calayhaa ayada binnawaajidi gowsdambeedyada shayga markaad dambeedka ku haysatid gowsdambeedkaa waxaad ku qaniintay ruuxa gaarayo u tagaya waa ruux ilkihiiyo micihii iyo foolashii dhoolosha kaasoo dhammeeye wey marka macnaheedu waxa weeye halkaas ugu dambaysa ku haysta sunnada nebiga dhab siiyo ha ka fuqina wa iyaakum idinkiiyo waxaan idin kala digayaa wa muxdathaati alumuuri arrimaha kuwooda gadaal laga keenay waa wixii diin ku saabsan oo ilaahi loogu dhowaanayo oo ilaahay rajo lagaga qabo janno lagaga filanayo cadaab in lagaga badbaadana la rajaynaya haddana aan nebigu ogeyn oo uusan diin aan diinta shuqul ku lahayn iska ilaaliyaba taas amaa wixii muxdathaat lumuur oo dunida ku saabsan laguu diidi maayo taas ayada ah adduunyada wax cusub inaad ku soo biirisid ma laguu diidayo aad wax abuurtid amaa diintaada wixii ku saabsan waa dhammaystiranta diintu waa ku dhammaystiranta fa inna kulla bidcatin bidco kasta dalaalatun baadinimo wey bidco kasta oo diinta ku saabsani waa baadinimo halkaa musanifku marka wujuubkaa meeshaa in la qabsado iyo waddadaa markuu ka hadlay ayuu halkan wuxuu kaga warramayaa raacid hadday noqoto inay waajib tahay kitaabka iyo sunnada in la raaco kow kitaabka alle iyo sunnada nebigana wax walba ayaga laga hormariyo o ayagu ka horeeyaan wuxuu yidhi wayaclamuuna ahlu sunna waxay og yihiin anna asdaqa alkalaami kalaam iyo eray iyo hadal midka ugu run badan kalaamullaahi ilaahay hadalkiisa inuu yahay hadal lagu hadlo kan ilaahay inuu ugu run badan yahay bay ahlu sunna qabaan kow wa khayra alhadyi toosnaan midka ugu khayr badanna hadyu muxamadin nebi moxamed waddadiisii iyo toosnaantiisi inay tahay sala allahu calayhi wasalam wa yu'iruuna way hormarinayaan oo dooranayaan kalaamallaahi ilaahay ereygiisa iyo kalaamkiisa calaa hayrihi kalaamka alla waxaan ahayn bay ka hormarinayaan maxaa laga wadaa ilaahay kalaamkiisaay wax walba ka hormarinayaan oo min kalaami asnaafi naasi dadka qaybahooda kala duwan hadalladooda ah wa way hormarinayaan hadya muxamadi nebi muxamed hadyigiisa iyo waddadiisa sala allahu calayhi wasalama calaa hadyi kulli axadin ruux walba sunnadii iyo waddadii waxay ka hormarinayaan sunnadii nebiga sala allahu calayhi wasalam walihaadaa sidaa darteed ayaa summuu lagu magacaabay ahlalkitaabi ahlukitaab inay yihiin ahlukitaab maxaa laga wadaa kitaabka qur-aanka ehelkiisii weeyaanoo way ku dheggan yihiin iyo wasunnati sunnada dadkeedii wa summuu waxaa lagu magacaabay ahla aljamaacati midnimada dadkeedii baa lagu magacaabay lianna aljamaacata midnimadu hiya ayadu alijtimaacu waa kulan iyo midoobid xaqa lagu midoobo wa diduhaa ayada ka soo horjeedkeeduna alfurqatu waa kala tag iyo in la kala dhantaalmo wa in kaana haba ahaado lafduljamaacati jamaacada lafdigeedu qad saara mid noqday isman magac u noqday linafsi alqowmi qolyaha laftirkoodii almujtamiciina ee midoobay walijmaacu ijmaacu ijmaaca muslimiintu inay masale isku raacaan ah huwa asagu al slu waa asalkii athaaliu ee saddexaad alladii kaasoo yuctamadu loo la cuskanayo calayhi dushiisa filcilmi aqoonta dhexdeeda iyo waddiini diinkaba musanifku raxmatullaahi caleyhi halkan wuxuu tilmaamayaa kitaabka ilaahi in la hormariyo sunnada nebigana la hormariyo muqadasna labadoodu ay yihiinoo wax walba labadoodu ay ka horeeyaan ayuu rabaa halkan inuu kaga hadlo raxmatullaahi caleyhi sababtuu sidaa u doortayna waxaa weeye kitaabka ilaahi qofka qabsadee ku dhagaaye dee kitaabka ilaahay khalad kama dhaco ma khaldama kitaabka qur-aanka marka markaad kitaabka qabsatid shay macsuumahaad ku dhegan taha oo ilaahay khata ka dhowray waa kalaamullaahi taasi marka waa qodob qodobka labaad kitaabka allo qofkii qabsadee ku dhegan dee wuxuu helayaa kamaalulcilmi cilmi dhammaystiran ayuu helayaayo kitaabka ilaahay baa aslulculuum ah oo culumtao dhan laga faa'idaystaa qodobka saddexaad waxaad kitaabka ilaahay ka heli inuu yahay mid kuu naseexaynayo kuu daacadmiirayo dantaadu meeshay ku jirtana farta kuugu fiiqaya meel kasta oo balaaya kaaga imaan kartana kaaga degayo kale warka leexo ugu dambayn waxaad kaloo ka helaysaa kitaabka ilaahi iyo sunnada nebiga fasaaxo iyo bayaan iyo caddayn hadday noqoto wax lagu hadlo wixii ugu faseexsanaa weeye kalaamullaahi cidda cabirtay oo dadka u fasirtay oo u sharaxday oo soo gaarsiisay oo ilaahay malku jibriil ugu soo dhiibay oo ummadda soo gaarsiiyeyna waa nabi moxamed oo cid ka faseexsana aysan jirin sala allahu calayhi wasalam marka intaasoo qodo markaad dib u fiirisid alla wax ka wanaagsan oo la qabsado oo lagu dhago oo lagu badbaado dunida inaan laga helayn bay kuu caddaanaysaa waajibba waay inaad sidaa aamintid taasi waa qodob marka qodobka kale musanifku raxmatullaahi calayhi wuxuu tilmaamay ahlu sunno waxaa lagu magacaabay buu yidhi oo ahlu sunna loogu magacaabay laba waxyaalood hadalka ilaahay bay waxay ka dhigeen lambar kow hadalka rasuulkana dadka hadalkooda way ka hormariyeen hadalka rasuulka wax walba ka horeeya taasaa marka waxay keentay inay ogaa in lagu magacaabo ahlul kitaab ama ahlu sunna lagu magacaabo aljamaaca sababtu waxa weeyaan way culimmadu sidaa u leeyihiin nebiyullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam waxa loogu dayanayo waxyaala waxaa ka mid ah kow qofka insaanka ahee dhowr meelood baa waxaa kaga yimaada khalad iyo nuqsaan ilaahay dhowrkaa waxyaaloodba nebi maxamed waa ka ilaaliyay sal alay wasalam kow qofka nuqsaantu waxay kaga imaan kartaa mararka qaarkood cilmigiisu inuu nuqsaan yahay oo uusan aqoon lahayn nebi maxamed ilaahay waa ka dhowray sala allahu caleyh wasalam cilmi ilaahay wuxuu siiye naafica ilaahay baa rasuul ka dhigay sal alla aleyh kitaab ku soo dejiyey sunnadii bayaaminaysana u waxyooday qodobka labaad waxaa qofka mararka qaarkood dhici karta inuu aqoontii leeyahay laakiin dhan kale cilladi ka haysato cajzi iyo taagdarra ay kaga dhacdo inuu wax caddeeyo qofku oo wixii asagoo aqoonteedii le inuu bayaamiyo dadka gaarsiiyo ay u suurtogeli waayeyso taana nebi moxamed ilaahay waa ka dhowrayo cid hadasho oo ka bayaan iyo fasaaxo iyo aftahanimo badan ma jira nebi moxamed sal alla alayhi wasalam qodobka saddexaadii waxaa weeye qofku inuu aqoontii leeyahay awooddeediina uu leeyahay aqoontan inuu soo bandhigo ummadda u sharxo laakiin uusan kuba talagelinba taana nebi moxamed ma lahaynoo aqoontii uu lahaa iyo awooddii ilaahay siiyey ummadda dhexdeeduu ku faafiyey oo xaqi wa u caddeeyey daacadna waa ahaa nebigu sal lla ly ilaahina waa soo diray ala ilaahay hadalkiisu wax walba waa inuu kaala horeeyo hadalka hooyada iyo aabbaha ka nebigaa ka horreeya sala allahu calayh qodobkaasi marka waa qodob muhim ah wuxuu kaloo musanifku tilmaamay masale muhim oo ah markii laga hadlayo masaadirta meesha daliilka marka laga hadlayo ahlu sunna caqiidadooda iyo mabaadi'dooda iyo maxay u deliishadaan wuxuu yidhi kitaabka qur-aankaa ah iyo sunnada nebiga iyo ijmaaca ummaddu wixii ay ku midowday oo aan wax khilaafu ka jirin ummadda islaamka saddexdaa waxyaalood ayay ka war ayay waxa weeyaan caqiidadooda iyo diintooda ka qaataan buy asalna waxa u ah alkitaabu wasunna sidaasuu sheega asalka saddexaadna wuxuu ka dhigay dee waa ijmaaca ah. kitaabka qur-aanka kow ah sunnada nebiga laba ah asalka saddexaad marka waxaa weeyaan ijmaaca ah. qiyaaskii musanifka halkan kagama hadlin wahum ahlu sunne yazinuuna waxay dadka ku miisaamaan yazinuuna waxay ku miisaamaan oo kafad ku saaraan bihaadihi tan al usuuli ee asalada ah ahalaaati ee saddexdaa saddexdee qur-aanka sunnada iyo ijmaaca saddexdaasay waxay ku miisaamaan jamiica maa shay dhammaantii calayhi dushiisa ay ku sugan yihiin annaasu dadku min aqwaalin oo min aqwaalin hadallo ah iyo wa acmaalin acmaal iyo shaqooyin dadku ay qabanayaanoo cibaadooyin ah baatinatin ee qarsoon ow daahiratin ama muuqata oo mimaa kii ka mida lahu asaga u sugnaaday tacalluqun xiriir bidiini diinka masaladan waa masalo muhima ah. waa maxay ahlu sunne maxay dadka ku qaymeeyaan dadka waxaa ka soo fulay ama qowl buu noqon karaa ama wuxuy noqon karaan acmaal wax muuqda iyo wax kalaba markuu qofka ahlu sunnaha uu raba inuu koox ama dad qaymeeyo oo qaymayn saaro xaggee buu ula noqdaa wax ku miisaama alkitaabu wasunnatu walijmaacu halkaasaa asal ah qofkii usuushaas ayadaa kula haysta waa walaalkaa muslima ah qofkii usuushaa kugu khilaafay oo kitaabkii qur-aanka ahaa iyo sunnadii nebiga iyo ijmaacii muslimiintaba kugu khilaafay asagana goonibu kugu miisaaman yahayo dee waxaad aaminsanaydba waa kugu khilaafayba marka ahlu sunnuhu waxay wax ku miisaamaan meel kale ma qof markay rabaan iyo koox inay miisaan saaraan xugum ka gaaraan qur-aanka ilahay u fiiriyaan sunnada nebigay u fiiriyaan ijmacii ummadday u fiiriyaan walijmaacu ijmaacuna masalada laga hadlayana mimaa lahu tacalluqun bidiin wixii diin ku saabsan waaye wixii diin ku saabsan waaye walijmaacu ijmaacu alladii kaasoo yandabidu koomaya ijmaaca koomaya oo si toosa la isugu hadlayn karo inuusan kharqi iyo wax jebiya midna ku imaan huwa asagu maakii weeye kaana ay ahaayeen calayhi dushii inay ku sugnaayeen assalafu dadkii hore asaalixu ee wanwanaagsanaa id bacdahum ayaga gadaashood kahura waxaa batay al ikhtilaafu iskhilaafkii baa batay wantashara wuuna faafay oo baahay khilaafku fil ummati ummadda dhexdeeda wixii saxaabada iyo salafka ka dambeeyey khilaafka ummaddu waa batay laakiin dadkaa hore ijmaacoodu iyo waxay isku raaceen shay kooban oo mundabid u ahaa ijmaacyadii ka dambeeyey ma jiraan ma u odhan laakiin wuxuu yidhi ijmaaca mundabidka ahee kooban ee aan wax khalalu gelin waa ijmaacu salafi saalix wixii ay ku ijmaaceen qolyahaasi saxaabadii iyo taabiciintii iyo ardadoodii ay isku raaceen waxa w waa ijmaac mundabida wey oo kooban oo xifdisan weeye ijmaacaas saasuu musanifku ka warramaya raxmatullahi calayh faslun uma hum ayagu waa ahlu sunne maa haadihi tan alla jirankeeda al usuuli ee usuusha ah alkitaab wasunna walijmaac usuushaas ay wax ku bineeyaan oo ku saleeyaan iyadoo ay jirto ya'muruuna waxay farayaan bilmacruufi wanaagga ya'muruuna mafcuulkeedii baa meesha ka xadfanoo cidday fari lahaayeen baan meesha lagu sheeginoo ya'muruuna waxay farayaan annaasa dadka bilmacruufi shay la isla yaqaanee wanaagsan oo diinta wanaag ku ah wayanhawna waxay ka reebayaan ummadda canilmunkari xumaha calaa maa shay dushi bayna wax uga reebayaan waxna ku farayaan dadka tuujibuhu ay keensanayso waajibsanaysaa ashariicatu shareecadu markaad leedahay ummadda munkar baan ka reebayaa munkarkaanu wax sharciga munkar ku ah waa inuu yahay markaad leedahay ummaddan macruuf farayaa macruufkan iyo wanaaggan ummadda aad faraysid waa inuu sharciga macruuf ku yahay ee ana ila noqotay hawsha aysan ahayn sidaa awgeed u fiirso ummadday wanaagga faraan xumahana waa ka reebaan calaa maa tuujibuhu ashariicatu shareecadu waxay keensanayso ayayna hawshaa uga dhuxul qaataanoo wax kaga saleeyaan hadii laakiin aad tiraada dadkii diintii waa khilaafeenoo lagu weydiiyo maxay diintay khilaafeen tood rabta inaad ku soo celisid oo waxaan diin ahaynba aad keentid adigii adaaba u baahanba munkarka in lagaa zuuliyo musanifku halkan laga bilaabo ilaa kitaabka aakhirkiisa uu ka dhammaado taqriiban wuxuu kaga hadlayaa akhlaaqda iyo anshaxa suuban oo ahlu sunna ay leeyihiin ayib taa unbuu kaga warramayaa wuxuuna tilmaami doonaa sheekhu ahlu sunnaha waljamaca alsunna waljamaca dadka loo yaqaano dad kitaabka iyo qur-aanka caqiidada ka qaata keliya inaysan ahayn waxaan ula jeedaa inay yidhaahdaan kitaabka iyo sunnada caqiidada bas baan ka qaadanaynaa akhlaaqiyaadka iyo dhaqanka iyo suluuga iyo aadaabta iyo anshaxana anaga nooma taalla inay yidhaahdaan ahlu sunna laguma yaqaan sida ay qur-aanka iyo sunnada iyo ijmaaca uga qaadanayaan caqiidada sidaasoo kaleetay akhlaaqdooda iyo anshaxooda iyo cibaadadooda iyo dhaqankooda suubana kitaabka iyo qur-aanka uga qaataan oo dad uun afkaar keliya ka warrama maahane caqiidadana way dhaqanka suubanna way ka warramayaan waxaa ka mida kow dadka inay wanaagga faraan waxaa ka mida laba inay xumaha ka reebaan waxaa ka mida labadaba inay ku saleeyaan shareecadu waxay keenaysay wayarowna waxay arkaan ahlu sunna iqaamata alxaji xajka oogiddiisa in xajka la oogo oo loo qumo la xajiyo iyo waljihaadi jihaadka uu istaagidiisa labo iyo waljumaci salaadaha jumcooyinka in loo la hagaajiyo loo istaago saddex iyo wal acyaadi ciidaha oo ciidaha aan la dayicin ciidulfidrigii iyo ciiduladxaadii in waxa wey la tukado loo qumo maca alumaraa'i madaxda la jirankooda oo madaxda lala xajiyo ama madaxweynihii ha noqdo oo madaxweynihii muslimka ahaa ama cid asagu xilka u dhibay ha noqotee in madaxdii lala xajiyo in madaxdii waxa weeyaan lala jihaado oo jihaadka ay adigu dadka ku hogaamiyaan aday kuu diraanna la aado in waxa weeyaan madaxdii ciidaha lala tukado iyo jumcooyinka macal umaraa'i madaxda la jirankooda abraaran kuwa wan wanaagsan madaxdu kaanuu ahaayeena ow fujaaran ama kuwa xunxun ahaayeena kala qaad malhabya ahlusunna madhabkoodu waxaa weeye madaxweynahanu mar hadduu daa'iradii islaamka iyo mooradii islaamka ku jiro oo uuba muslim yahayba khaladaadkan iyo gafafkan uu galahayo ayadoo si kaleeta loo saxaayo haddana hadduu xajka inoo kaxeeyo waa lala xajinaya hadduu ina tujiyo waa lagu daba tukan hadduu jihaadka inugu hogaamiyo waa loo raacin hadduu ciidda inoo kaxeeyo waa lagu tukan waa lala tukanahaya khalaas ama madaxweyne fiican ha noqdo ama midxun xun ha noqdo marba hadduu mooradu islaamka ku jiro khaladkiisana waa la sixi wixii wanaagana daacada waa kuwii oo ka yeelaynaa wa yuxaafiduuna waxay ilaaliyaan ahlusunna calaljamaacaati jamaacaadka ayay ilaaliyaan salaadaha jamaacaadka ayay ilaaliyaan salaadaha subxii duhurkii casarkii maqribkii cishihii salaada jamaacaadkaahay ku dadaalayaan salaadaha jamaacaadka ayay ku dadaalayaan wayadiinuuna waxay ka diindhiganayaan binnasiixati u khayrmiirid lilummati ummadda daacad loo noqdo in ummadda islaamka ah daacad loo noqdo oo si daacada wax loogu sheego oo si daacada wax loo siiyo oo si daacada loo mideeyo ayay ka diin iyo akhlaaq dhigtaan wayactaqiduuna waxay aaminsan yihiin ahlu sunno macnaa qowlihi nebiga hadalkiisa macnihiisa iyo nuxurkiisa ayay aaminsan yihiin sala allahu calayhi wasalam nebigu uu yidhi almu'minu qofka mu'minkaah lilmu'mini qofka mu'minkaah kal bunyaani dhisme ayuu u yahay yashuddu wuu adkaynayaa bacduhu qaarkii bacdan qaarka kale wa shabbaka nebigu waa isdhexgeliyey bayna asaabicihi farihiisa dhexdoodana saas isu geliya nebigu sal alla alih wasalam balaaqada marka laga waramayo tashbiiha in wax la isu ekaysiiyo ayaa waxaa la yidhaahdaa arkaan bay leedahay tashbiihu arkaantaa waxaa ka mid a ah mushabbih iyo mushabbah iyo mushabbahu bihi iyo adawaatu tashbiih iyo wajhu shabah shay in la ekaysiiyo waa mushabbah mushabahubihigina waa kii wax loo ekaysiinayey iyo qalab la isticmaalo oo wax la isugu ekaysiiyo iyo waxaa la isu ekaysiiye meeshay isaga egyihiin intaba xadiidku waa kulansada xadiidku mushabaha cidda la ekaysiinayo waa muminka al almu'minu lilmu'mini waa mushabihi waxba loo ekaysiinaya aalada iyo qalabka la isticmaalayna waa kaafka kal ku jira kal bunyaan al bunyaanna waa cidda wax loo ekaysiinaya mu'minku mu'minka kale wuxuu u yahay dhismo oo kaleeto waa dhismaha masaajidka aan ku dhex jiro kale tusaale ahaan xaggee la isaga ekaysiinayaa yashuddu bacduhu bacdaa qaarkiis baa qaarka kala adkaynaysoo dhismuhu isma xoojiyo masaajidkan carrada ilaahay oo iska dhisan oo dabaqaadka ah waxa uu wax ku yahay waa dhagaxaan iyo waxa weeyaan waxaasoo la isku geeyay weeyaan saasuu wax ku xoojinaya mu'minkuna mu'minka sidaasuu ku yahay nebigu markuu eray ahaantaa ku cabiray almu'minu lilmu'mini kalbunyaan yashuddu bacduhu bacdaa ayuu ficil ahaanna wuxuu u tusay sida ay muhimka tahay muslimiintu inay isu kaashadaanoo washabbaka bayna asaabicihi ficil ahaanna wuu isu tusay saas gacmuhu ay isu gelayaan muminiinay saa u midooba wey ulyatiirkeed noqda iyo wa qowlihii nebiga oraahdiisa sala allahu calayhi wasalama mahalulmu'miniina mu'miniinta tusaalahooda fii tawaaddihim isjacaylkooda dhexdi iyo wa taraaxumihim isu naxariisadkooda iyo wa tacaatufihim isu dhimrintooda ka mahali iljasadi waa sida jir oo kaleeto idaa goortii ishtakaa uu xanuunsado minhu jirkaa xaggiisa cudwun xubin hal xubinoo jirkaa ka mid a markay xanuunsato tadaacaa waxaa isugu yeeranaya lahu jirkii lahu ruuxii saa'iru ljasadi tadaacaa waxaa isugu yeeranaya lahu ruuxii saa'iru ljasadi jasadka dhammaantii bilxumaa xanuun iyo qandho iyo wasahari soo jeed xadiidkan iyo xadiidka horeba nebigu wuxuu ka warramayaa calaaqada iyo xiriirka xooggan ee ka dhaxeeya mu'miniinta midabkay dooni ha yeesheen meeshay doonina ha ka soo jeedeen waxaa isu kiin keenayaa hadduu yahayba iimaan oo aad islaamnimo ku midowdeen wuxuu nebigu ku tusaaleeyey tawaadihim taraaxumihim tacaatufihim waa saddex erayoo isu dhow laakiin culimmadu waxay leeyihiin tawaadka waxaa weeye waa jacaylka iimaannimo ay isku jecel yihiin oo middo ka kale khayrka la jecel yahay jacaylkaasna uu keenaya iimaanku taraaxumkuna waxaa weeye waa inay isu naxariistaan oo qaarba qaarka kale u naxariisto cadfiguna waxaa weeye dhimrinta iyo in la isu tiro si hoose la isu fiiriyo wuxuu nebigu ku tusaaleeyey qof hal jir ah xubin jirkii ka mid ah ku xanuunsatay ciddi hoosteed ayaa ku xanuunaysa jirko dhan wuu ku xanuunaya marka xididadoo dhan baa ku karaya gacan baa lagaa hayaa meel baa baxdine kaa soo baxday qodax baa ku mudday nabar baa meel kaaga taagan meel baa lagaa qalay meel unbaa ku xanuunaysa jirku dhan wuu ku xanuunaya sidaasoo kalea waxaa la rabaa mu'minkuna mu'min kale inuu u noqdo oo dhaawaca walaalkii soo gaara iyo dhibaatada soo gaartaa caalamka meel kasta ha ka jooge inuu ka damqado inuu ka xanuunsado waxaa cajiib ah nebigeenna sala allahu calayhi wasalam ummad islaamaynuna kitaab baa ilaahayna siiyey nebi buu ilaahay noo soo diray ummadii ummada ugu khayrka ummadaha ugu khayrka badnayd buu ilaahay nugu tilmaama wuxuu nebigu inugu tusaalaynayaa kalbunyaani yashuddu bacduhu bacdaa wuxuu nebigu inugu tusaalaynayaa ka maali jasadi alwaaxidi hal jir oo kale inaynu nahay laakiin nag la iska dhiga abriyaa la laynaya waxba galabsan ciyaalkii baa la laynayaa hooyooyinkii baa la laynayaa da'yartii baa la laynayaa duqowdii baa la laynayaa dadkii baa nag laga dhigo baaba ahay waxaa nebigu uu tilmaamaya sala allahu calayhi wasalama oo uu ku tilmaamaya wax faraha la isgeliyo oo qaabka isugu adag oo isugu xoonsan oo isu jecel oo isuu dhegan wax nebigu uu ku magacaabaya inay isu naxariisanayaan inay isjecel yihiin inay isu dhimrinayaan oo hal jir oo kale nebigu uu ka soo qaaday ayaynu waxaynu u bedelay hal jir hala noqdo lakiin waa in la kala reebo nag laga dhigo wixii waxtaroo dhan maxay galabsadeen dadka shalaleeya masaakiinta ah carruurta yarkaa maxay galabsadeen ardadu maxay galabsadeen masaakiintu maxay galabsadeen maxay galabsadeen dadkaan masaakiinta kulligood maxay galabsadeen waa musiibadna haysata waay miyuusan qofku aakhara lahayn dadka sidaa ku samaynaya miyuusan adduunkiisa rajo ka lahayn miyaan qalbigiisu ku jirin iimaan iyo cabsi uu ilaahay ka baqayo hadduu khayr ku jiri lahaa khayrkuunbaa ka hor istaagi lahaa laakiin khayrdarro qalbiga ku jirtaa waxay sababtay intaas oo ruuxa oo muslim ah oo laga yaabo inay weyse qabaan qaarkood oo laga yaaba inay qaarkood agoon yihiin oo laga yaabo qaarkood inay durufaysnaayeen oo laga yaabo qaarkood inay ahlullah iyo awliyaaulah yihiin kulli in la galaaftay khalaas isagii wax dilayna waa tegay asagana waxaa ilaahay mahaddiisa inaysan waxaasu dayacmaynin ogaada qodobkaas ogow waxaa dadka lagu laynayo wax dayacmaya ma aha maxkamad ilaahay baa jirta maalin ilaahay baa jirta la hor istaagi doono ilaahay baa maxkamad dadkaas la fuulahayaan kulligood waa ku maxkamadaynaya kulligood markaasaa dadka noocaasu waxay qaadanayaan xasanaadkaaga hadday xasanaadkaagu dhammaadaanna sayi-aadkoodii ayagoo ilaahayaan baa dusha lagaa saaraya dusha ayaa lagaa saaraya maadaamuu nebigu ina baraya inaynu isu naxariisanno ummaddaa shalayta meesha ku baabaday dhibbaa soo gaaray ummadda nabad qabta oo inagu aan ka mid muslimiinta ah waxaa la rabaa dadka in loo gurmado dhan walba maadiyan macnawiyan garab istaagid waxa weya caawin wax u tar horeyna waa u samayn jireen ra nairobi inay culummada iyo ganacsatada iyo dadku inta u istaagaan la caawiyo musiibadii oo kalaa dhacday haddii dadkii ay nebigu tilmaamayeyba aynu nahay ka maali ljasad iyo kal bunyaan aynu nahay waa jirkeenni qayb ka midoo dhaawacmay ilmaa ku rajoobay hoyooyin baa ku gablamay haween baa isay ku qaaday waalidiin baa dadkoodii ku waayey dad baa ku walaalo waayay marka dadka sidaa noqday waa walaalaheen waa jirkeenna qayb ka mida waay jirkeenna qayb ka mida waay dadka marka waa in loo gurmado oo la garab istaago loo duceeyo loo dhimriyo laga warqabo la caawiyo ilaahayna subxaana wa tacaala kuwa dhibahaya oo sidaa u gelayo duruuftaa baday ilahay ummadda ka qabto ilahay kuwa ummadda ka qabto ayib wa waxay farayaan ahlu sunne dadka maxay farayaan bisabri adkaysasho goorma cinda albalaa'i imtixaanka agtiisa markuu imtixaan kugu yimaado xagga naftaadu imtixaan kaa soo gaaray ama xagga maalkaadu imtixaan kaa soo gaaray ama xagga owlaadu imtixaan kaa soo gaaray ama xagga reerku imtixaan kaa soo gaaray imtixaan markuu soo gaaro dadka waxay faraan sabaroo adkayso labo iyo wa shukri mahadnaq cinda rakhaa'i barisamaadka agtiisa markay barwaaqo iyo barisamaad lagu jiro markaa ayadaana shukri saddex iyo waridaa ku raali noqosho bimuri اlqadaa'i qadaha kharaarkiisa lagu raali noqdo ilaahay qadihiisa iyo qadarkiisaoo marar badan waxaa kugu dhacaya laga yaaba waxaysaa naftu jeclayn ah geeri baa kugu imaan xubno qaalay kugu ahbaad baad waayeysaa dadkaagay ku dhacaysaa dhibaataa ku soo gaaraysa xanuun baa ku soo gaaraya qadarkaa ilaahay kharaarka uu leeyahay kharaarka waxaa laga wada qofkii baa xanuunsanaya dhibaatoonaya inuu ku sabro ku adkaysto saddexdaa waxyaaloodba ahlu sunna dadka way faraan dhibaato markay ku dhacdo dadka dhib kale uma sii horseedaana sabray yidhaahdaan barwaaqo markay ku jiraan haqooqina ku shukriya inaan haysataan wax xanuujiya markay ku yimaadaan waxay yidhaahdaan qadarkaa ilaahay raalli ku noqda ku sabra keliya maaha ku raalli noqo ilaahay wixii uu kuu geystay wayadcuuna waxay dadka ugu yeerayaan ahlu sunno ilaa makaarimi alakhlaaqi akhlaaqda teeda wanaagsan xaggeeda balu fiirsa ahlu sunnuhu caqiido keliya maaha waxay dadka ugu yeeraan akhlaaqda suuban iyo dhaqanka suuban iyo wa maxaasini acmaasha teeda wanaagsan wa yactaqiduuna waxay aaminsan yihiin ahlu sunnuhu macnaa qowlihi nebiga hadalkiisa macnihiisii sala allahu calayhi wasalam uu yidhi akmalu lmu'miniin mu'miniinta midka ugu dhammaystirnaan badan iimaanan xagga iimaanka iyo rumaynta axsanuhum midka ugu wanaagsan weeye khuluqan xagga dabeecada waxaa dhici karta qofaad ka salaad badan tahay oo ka qur-aan akhris badan tahay oo ka sadaqa badan tahay oo ka soom badan tahay oo ka qaraaba xiriiris badan tahay inuu kaa ajarbataa dhici karta inta midna isagu samayn waxa uu kugu dhaafana ay tahay xusnulkhuluq akhlaaq wanaag akhlaaq wanaag waa maxay waa dabeecad wanaag dabeecadda wanaagsan uu qofkan uu leeyahay iyo dun wanaaga ayaa waxaa laga yaabaa inuu ku gaaro qof labi iyo tobankii caawa taagnaa oo maanta sooman oo qur-aan akhrinahaya wixii uu samayn lahaa wax ka badan inuu ku gaaro adna akhlaaqdaada xun iyo dabcixumadaada waxaa laga yaabaa inay kaa hadlayso wax badan oo khayraad oo aad shaqaysanaysa oo halkii maroo lagula hadlaba aad qayb iska daadinaysa xasanaadkaagii ayib wayandubuuna waxay sunneeyaan oo dadka baraan oo yidhaahdaan dhaqankaa sameeyo dadka u sunneeyaan nadbigu waa shay sunno ah waxay dadka u sunnaynayaan oo leeyihiin sameeya an tasila inaad xiriirisid man ruuxii qadacaka ku gooya wa tucdiya aad siisid man ruuxii xaramaka wixiisa kuu diida wa tacfuwa aad cafidid can man ruuxii dalamaka ku maagay waxaa inaad tirado wallahi an anugu taas yeelayni bilaahi amaanaaba hadda qof waxa weeye maagay iskaba cafiyaba dabaal buuba ii arkaya aad laakiin sidaa ma ah qofaad awood u leedahay intuu kuu geystay inaad adiguna u geysatid inaad xirtid inaad dishid inaad silcisid intuu kuu geystay ka badanba adoo u geysan karaa dar ilaahay aad isaga cafidid dar ilaahnimadu wax sahlan ma ah innaga loo arkaaba daciif inay tahay daciifnimo inay tahay dar ilaahay markaad u cafidid wax khayr badan bu ilahay ku siinaya qalbigaagu ilaahay khayr ka buuxin ajarkaaga iyo abaalkaagu ilaahay wuxuu ku baahinayaa maalinka qiyaamadu dadku ay qaawan yihiin mujtamaca hortiisaa lagu sheegayaa oo lagu baahinayaa abaalkaagu intuu dhan yahay marka qofkii ku gooya adugu xidhiiri waxay culimmadu sheegaan waxaa jira waasil iyo mukaafi iyo qaatic qof qaraabo xidhiiriye iyo qaraabo goys iyo abaalgude qofka qaraabo xidhiiriska waxaa weeye haddii la gooyo iyo hadii la xidhiiriya labadaba asaga waa isugu mid qaraabadiisu hadday goyso asagu wuu xidhiirinaya see wuu soo booqan wuu u tegin ama ha gooyeen ama ha xiriir ma kala jecel asagu mas gudanaya qofkaas waa qaraaba xiriiriye qaaicna waxaa la yidhahdaa qaraabadiisii midka gooyey oo aan dan yahay la kala hayn mukaafi waxaa la yidhaahdaa midka markii wax la tara wax xasuusta haddii maanta lasoo wacasna birribu kuso wansee tahay waayahan ismaynaan arag shibbaad u ohan asna shibbu kuu odhanay bilka bacdi baad ku celin asna maalin kale kusoo wacaya ayaantan ismayn qaba kugu soo celinahaya kaas marka qaraabo xiriis lama yidhaahdee waad fartaad qaaduu kula qaadaya asna assalaamu calaykum assalaamu calaykum lacag u dir asna ayaa kale xoogaa kuusoo dirahaya ayaan soo booqo asna waa kusoo booan kusoo booqanaya ahlu sunnuhu dadka marka waxay barayaan qofka ugu fiican dhanka ugu fiican inaad martido ah qofkii ku gooyey adugu xiriiri khalaas saasaa la raba innagu waxaa naqaanaa waxa la yidhaahdo waa lagu digtaa nin hadduu kuu darnaan jiray kii kuu darnaan jiray oo xoogaa si kuu samayn jiray maalinkii asagoo ka jijabantay aragtay si fiican ugu digo ha si fiican ugu digo oo waxa weeyaan waxaa tustaa inuu maantayta si xun hawsha uga lalaada tus sax maa ah maalinkaasaba waxay u fiican tahayba inaad ajar kaga raadsato soo dhowaysato xataa aadan dareensiin wixii uu kuu galayo xumaa kuu sameeyo xumaa marka an tasila man qatacaka inaad xidhiirisid qofkii ku gooyey wa tucطiya man xaramaka qofkii wixiisa kuu diiday maalkiisuu kuu diiday inuu kuu shafeeca qaadoo kuu erga qaadoo kuu diiday wax wanaagsan inuu kugu yidhaahdo kuu diiday adugu si wixii kaga baahdo watacfua canman dalamaka qofkii ku maagay ee dulmi kaa galay cafi dar ilahi baanu cafiyadhe walcaafina can innas laxalan wax ka tilmaana wa ya'muruuna waxay farayaan dadka bibiri اlwaalidayni labada waalid samafalkooda bal u fiirso kitaabku waa kitaab caqiido laakiin waxaa lagaala hadlayaa maaha caqiidada keliya diinta in laga hadlo keliya asmaa u sifaat iyo waxa weeyaan arububiya iyo uluuhiye ilaahay saan u caabud keliya maaha intaa keliya waa ka ballaaran taha cibaadadu waa usul waaweyn intaasuba laakiin waxaa ka mid ah birulwaalideynka in dadka la faro oo la baari ha loo noqdo qur kariimka ah, ilaahay meelo badan buu wuxuu ku lamaaniya towxiidka baari in loo noqdo waalidka waqadaa rabuka anlaa tacbuduu ilaa iyaah wabilwaalidayni ixsaana wacbud ullaha walaa tushrikuu bihi shay waxa weeyaan dhowr meelood buu ilahay isku qadaa rabuka ilaa laba meelood buu ku sheegay qur-aanka waa la isku lamaaniyey waxaa cajiiba iyo waalidkoo loo baarinimo falo waa lamaan yihiin qur shirkiga iyo waalidkoo caasi lagu noqdana nabigu waa xiriiriya sal alla alih wasalam xadiidkii abubakr abubakr nufayc ibnu xaarif alaa unabi'ukum biakbari اlkabaa'ir war dunuubta kuwooda waaweyn miyaanan idin sheegayn maya nebi allow noo sheeg wuxuu alshraaku billaahi wa cuquuqu lwaalidayn soo ma jeedid shirkigii iyo caasi waalidnimadii waa xidhiiraan towxiidkii iyo waalidkoo baari loo noqdana way xidhiiraan sida aad maanta waalidka ula dhaqantayna berri ilmahaaga kuula dhaqmaya haddaad dishi way ku dili haddaad caydi way ku cayn haddaad ku madax adag way kugu madax adkaan haddaad ku afxuntay way kugu afxumaan haddaad xoolahaagi ka hagratay way ka hagran sida aad maanta samaysid waa sunno la ogaaday bay ayaguna kuwaaga kugu samaynayaan sidaa ogeed waalidka waa in baarla weliba xaalad waxaa jirta gooni ah oo ilaahay si gooniya ah uu inoogala hadlay waa xaaladee waa markay agtaada ku gaaraan alkibara axaduhumaa ow kilaahumaa mid mid a ah agtaad u fiirso markaad yarayd cindahum baa joogta ayagaa la joogta laakiin markay weynaadaan aday ku mudanayaan waa laga yaaba gurigaaga ku nool yihiin markaasaa laga yaba inad tirada aamuso aamuso islaantaydaan la hadlayaa shibdhahay ah. orda iska guura islaantii baa idin nacday idin dayrisay meelaha iska aada waa idin dhibsatay xaaskaygii ah, gabadhii aan jeclaa ayaa idin dhibsatay iska guura laga yaaba in la yidhaahdo man anta adiga iyo kuwaa dhashay iyo xoolahagaba ayagaa leh markaasaa gabaraa shalayta meeshaa iska allagsateen uga tegaysa hooyada iyo aabbaha marka waalidkaagu waa waxa weeye ayagaa iska kaale sida nabigu sheegay sal l sl anta wa maaluka liabika waxaad baari ugu noqonaysaa wax kastoon sharciga ilaahay looga hor imaanaynin xoolaha igu soo wareeji hadduu ku yidhaahdo xoolahan hadda maqaar iibaan ugu shaqaysta ugu soo seexday intaasaan aabba usoo xamaalanayay hooye hadda see kugu wareejiya carruuriya mas-uuliyadna waa isaaran tahay may waa u baahnay ugu soo wareeji hadduu ku yidhahdo ka war isaga wareeji ilaahay baa ciwad khayr qaba ku siirahayo ku wareeji ku wareeji reerkaaga hadduu inta fahmi waayo uu arkay inaysan ku anfacayn oo ku yidhahdo fur waalid fiican uu yahay waad furi waalidka marka hawshiisu ma sahlan iyo meeshaan geynayno waxaa laga yaabaa inaynaa wicin waxaa laga yaabaa inaynaa wax u dirin waxaa laga yaabaa inaynaan ka warqabin haddana waxaa laga yaabaa inaan leenahay waryahay baari ii noqdo xaqayga ilaaliya kuwaad adugu dhashay weligaa ha ka suga inay baari kuu noqdaan tabta ayagoo magaalada dagamiisa kusoo booqanayn telefoonna kuusoo dirayn sababtoo aadba ah waad goysa kii ku dhalay iyo tii ku dhashay marka wayamuruuna waxay farayaan bibiri lwaalidayn labada waalid u samafalkooda bambaase haddaad rabta inaad gaartid oo ku yidha waalidkaha safrin waan dhibsanayaa ka joog maya shir baan kusoo gelayaa nimankan castaan wax nagala dhexeeya maya ka joog hadduu ku yihahdo ka joog waa iska mubaax halkaas laakiin inaad warkiisa adacda waa waajib salaad sunna adoo ku jirtay kuu yeerta hooyadaa ku jira waad ka baxaysaa hooyo waad leedahay hooyo ayaad leedahay soon sunnaha soomaliya afur bay ku tiri waad afuri marka wax caadiya ah maaha waalidka hawshiisu iyo say inala fududahay laba waxay faraan wasilat larxaam qaraabada xiriirinteeda ahlu saas lagu yaqaanaa qaraabada xiriirinteeda waxyaalo badan oo dadku jecel yahay baa laga helaa cimrigaa ku dheeraada soo jecel cimri dheer adda loo jecel yahay kow xoolaha kugu barakoobayo hantiilaad ku noqon haddaadan hantila noqon intaad haysaa ilaahay kugu barakaynaya saddex dadkii aad ehelka u ahaydna way kugu jeclaanayaan ood xiriirinaysay intaa keliya maaha jidka siraadna way kuu taaganta haddaad xiriirisay rixmkii iyo qaraabadii ilaah uu xiriirin jiray badbaadi bay leedahay wa xusni ljiwaari iyo derisnimo wanaag yaa lala deris wanaagaya cid kasta gaal iyo muslimba qofkii kula dersa waxaa la rabaa inaad derisnimadiisa ilaalisa iimaanka qayb ka mida weeyaan inaad qofka deriskaagaa derisnimadiisa ilaalisa aad baan hawshaas ugu barakaysannaha inu ugu liidanna qashinkaynu ku hor tuurnaa bulacaddaynu ku hor sayrinaa waa ku qaylinaa waxa weyaan muusiqa iyo waxbaa lagu daaraa oo cerka la geeya laga yaabo darisku inay kaa seexan waayaan qur-aan baa xataa inta lagu daaraa laga yabo cawdha in lagaa seexan waayo waxaa laga yaba inad tirado qur-aankii baad cawd diida miyaa maya qur-aanka lama diidana lakin qur-aanka dadka ha ku dhibi qur-aanka laftirkiisa inaad dadka ku dhibti lama rabo masaajidka ceshihii markii la galo haddaad halkaas adoo imaamka salaada ku xihan qur-aankaa kor u akhrisatid soo dadko dhan waswaasin mayse dariska kula degan haddaad tiraa muxaadarooyin baa anigu gurigee ka shitaayo telefishin baa igu xihan oo waxa tv baa igu xihan oo qur-aankan ilmaha u daartaa laakiin dhegaysigu gurigaaga ha ku koobnaato daaqadaha haddaa inta furtid darasku kaa seexan waayeen iyo waayeelku waa dulmi aad gashay darisnimo wey iyo wal ixsaani samafalid ilal yataamaa agoonta loo samafalo ah, kuwa shalay baaba-ay dad agoon ka tegay soomaa ahlu sunna kuwaas waxay farayaan ixsaan in loo sameeyo ilgooniya lagu fiiriyo laga warqabo waa cun iyo kuwa kaleo caalamka jooga muslimiintaaba iyo wal masaakiini saboolka dadka baahan iyo wabni sabiil qofka socotada ah, ixsaan in loo sameeyo waa qofka safarkiisu sax yahay laakiin mid socotaha qori wato raba dad xaqdarre inuu kusoo dilo haddaa tale soo dhowow habeen dhawood baa kitaab kusoo maray dadka socotada wanaag baa loo sameeyaa oo aad cunto ka dharjisid oo aad qorigii u hagaajiso u naashnaaso tiraaye dhabarkan kaa dharbaxo soco dee dhibkii uu samaynayo unbaad ka qayb qaadata ixsaankaa waxa uu u samaysaa safarka macsido uu ku jira inaad ka baajiso tira ka noqo kuma qabata arrinkaana joog aad ku tiraahdeed iyo war warifqi u dhimrin bil bilmamluuki kiila lahaa ee addoonkaaha loo dhimri addoonkaaga aad leedahayna u dhimri u tur xoolaha aad leedahay oo ariga iyo geela iyo lodoo la dhaqdana u tura halayni wayanhawna dadka waxay ka reebaan canilfakri faantanka oo waxa ina rogay ah, annagu laandheeraan nahay dadkas ku hayso ma ark laandheere iyo lafta geela badha iyo ina libaxsanka taabta iyo waxaanaa lagu mashquulahaya laandheeraha aad sheeganaysa maxay kuu taraan maxay ku siiyaan nairobi baa kuma yaqaanaan waxaa weyaan waxba kuma qabtaan waxaad laandheero ku tahay marka waa maxay maya reer adag baan ka soo jeeda kule ruknin shadiid tiir adag baan ku tiirsana keligaabaa hooyadaa ku dhashay keligaabaa qabri lagu dhigahayaa keligaabaa hadhowna soo baxay soo saas ma saddexdaa xaqiiqa inaad waa muhim inaad marka dadka shafka u garaco tira annagaa ree hebeloo laandheeraah waxa kalena waxa weeye waa ustag waxa kaleeto waa inangumeed waxa kaleeto waa laangaab waa wax nebigu uu ka digay sala allahu calayhi wasalam uu yidhi waa cudur ummadihii horena ay jireen kuwaana aysan ka tegi doonin kufri buuba nebigu ku tilmaamay sal alla alay wasalam alfahru in la isu faantamo iyo walkhuyalaa'u kibirka ah, isla weynankii kibirka iyo walbaqyi xadgudubka iyo walkhuyalaa'i can ilfakhri iyo walkhuyalaa'i kibirka iyo walbaqyi xadgudubka in dadka lagu xadgudbo iyo walistidaalati in la isku dheerariyo cala alkhalqi makhluuqa makhluuqa in la isku dheeririyo oo waxa weeyaan awood loo sheegto bixaqin si xaq si xaq ah ow bikayri xaqin ama xaq la'aan inaad bani aadam aan waxba kaa galabsan sideedaba isku dheerarisid cirdigiisa wax ka sheegtid nasabkiisa wax ka sheegtid meeshuu ka soo jeeda wax ka sheegtid arrinkaasi waa dulmi wa ya'muruuna waxay farayaan dadka bi bimacaali lakhlaaqi akhlaaqda teeda sare sifaad iyo tilmaamo ay leeyihiin ahlusunna waljamacu rabaa kitaabka inuu ku gebagabeeyo dadka waxay farayaan akhlaaqda sare ummadda ahlusunna saasa lagu yaqaana wanaagga ha la sameeyo xumaaha la iska daayo dhaqanka wanaagsan xumaha laga sariigto wayanhawna waxay ka reebaan can safsaafiha akhlaaqda teeda xunna dadka way ka reebaan ina allaha yuxibu macaaliya alumuur baa nebigu xadiis ku tilmaamay ilaahay arrimaha kuwooda saro meel sare qofku inuu ka fakara wuu jecel yaha gungunaafka iyo meelaha hoosena in qofku uu ka fakara ilahay waa nicib yaha ahlusunna marka taasay dhaqan gelinayaano waxa wanaagsan bay dadka faraan xumahana waa ka reebaan wa kullu maa shay dhammaantii yaquuluuna ahlu sunna ay leeyihiin hu shaygaas oo qowl ahaan ay ugu hadlayaan wa yafcaluuna ay samaynayaan hu asaga min haadaa kaa la soo sheegay xaaluu ka mid yahay dhaqanka suubana suubanaya wagayrihi asaga waxaan ahaynba fa innamaa hum ayagu fiihi shayga ay ku hadlayaan ama ay samaynayaan mutabicuuna kuwa ku raacaya weeye lilkitaabi kitaabka iyo wa sunnati sunnada bal u fiirso hadday dadka birulwaalidayn farayaan iyo hadday qaraabo xiriirin farayaan iyo derisnimo wanaag hadday farayaan agoon iyo masaakiin iyo musaafiriin in la caawiyo hadday farayaan faantanka iyo kibirka iyo dadka in lagu digta in la layska ilaaliyo hadday ka digayaan kulli caqiido suuban dadka hadday farayaan kulli ficil iyo qowlba waxay samaynayaan waxay ka qaadanayaan kitaabka alleh iyo sunnada nebiga sal alla alih wasalam muttabicuun wa ariiqatuhum wadadooduna hiya iyadu diinulislaami islaamka diintiisa weye ahlusunna wadadoodu waa diinta islaamka alladii diinkaasoo bacaa uu soo diray allaahu alla bihi asaga la soo diray bihi bacaa uu la soo diray allah alla bihi diinka moxameda nebi maxamed sal alla alih wasalam ahlusunna wadadoodu waa wadadii nebiga ilaahay uu la soo saaray laakiin lamaa goortii akhbara uu ka waramay annabiyu nebigu sala allahu alayhi wasalama anna ummatahu ummaddiisu sataftariqu inay u kala tegi doonto oo u qaybsami doonto calaa alaain saddex iyo wa sabciina toddobaatan firqatan ee kooxood kulluhaa dhammaanteedna fi naari naarta ay ahaanayso ilaa waaxidatan hal firqa iyo hal koox maahane wa hiya ayaduna aljamaacatu waa ummadda jamaacada ahoo ahlusunna waljamaaca ahe wa fii xadiidi xadiidna waxaa ku sugnaayo canhu nebiga laga wariyay annahu nebigu qaala inuu yidhi hum ayagu qolyahaas badbaadayaa man dadkii weeye kaana ahaaday calaa midli maa shay wax la mida kuwa ku sugan ama isagoo kaleba isaga laftirkiisa ana anugu calayhi dushii aan ku sugnahay alyowma maanta iyo waa asxaabii asxaabtayda dadka badbaadaya iyo kooxda badbaadaysa nebigu wuxuu tilmaamay wuxuu leeyahay maalinkuu nebigu xadiidkaa ku hadlay wadada anugu aan ku sugnahay iyo saxaabadaydu dadka ku sugan weeye dadka badbaadaya intaasu markay dhacday laakiin lamaa ahbara nebiyu sal lla lay slam markuu sheegay saara waxay noqdeen dheh almutamasikuuna kuwa haysta bilislaami islaamkii almaxdi ee waxa weeya maxdiga ahayoo barax la'aa alkhaalisi ee saafida iyo khaaliska ka ahaa canishawbi barax shawbku waa baraxa islaamnimadii khaaliska ahayd oo aan baraxa lahayn kuwa haystaa waxay noqdeen hum ayagu ahlusunnati waljamaaca ahlusunna waljamaaca ayay noqdeen ahlusunna waljamaca marka intee qof waaye wa fiihim dhexdooda waxaa ku sugan assidiiquuna kuwa runta badan ayaa ku sugan washuhadaa'u kuwa shahiido jihaadka ku dhintaa ku sugan ahlusunnay ka tirsan yihiin oo muslimiinta ah waalixuuna dadka war wanaagsanee xaqa alla iyo kan rasuulkan ummadaba yaqaanaa ka mid yaa ku dhex sugan wa minhum waxaa ka mid a aclaamu lhudaa astaamihiisa kuwa ah aclaamulhudaa waa aqoon iyo culummada diinta lagaga daydo iyo wa masaabiixu dujaa mugdiga faynuusiyihiisa addujaa waa dulmatuleyl habeenka mugdigiisa ayaa adduja loo yaqaan masaabiixduna waa faynuustii mugdiga lagu ifinayey marka ummadda islaamka waxaa ka dad sidii fayruusi loo ifsado oo cilmigooda iyo dhaqankooda iyo akhlaaqdooda iyo wacdigooda iyo waxa weeyaan diintooda iyo qur dadka barayaan iyo khayrkay dadka u sheegayaan mugdigay dadka kaga saarayaan iftiinkeena u saarayaan ululmanaaqibi ammaan u saaxiiba alma'huurati ee la soo guuriyey iyo walfadaa'ili fadaa'il almadkuurati ee la sheego fiihim dhexdooda waxaa ku sugnaaday alabdaalu kuwo abdaal loo yaqaan abdaal abdaashu maxay culummada selefka horta xadii axaadiis kusoo aroortay baa jirta badankooda axaadiisa wax sugan ma leh axaadiista abdaasa kusoo aroortay abdaal haddana haddii la yidhahdo xataa waa sugunta macaanida ay ku fasireen culummadu waxaa ka mid ah waa dadka bedela qaar baa dhimanaya waddadii ay ku dhinteen oo khayrka ahaydba kuwo kala bedelayaan oo khayrkiibay sii wadayaan qaarkood waxay ku fasiraan ambiyadii ilaahay markay dhinteen dadkii waddadii ambiyada dadka ugu yeedhay oo ku socda wey ilaa qiyaami marka sow midi dhinto mid kale ilaahay booskiisii keenayaa ayib ama waa dad xumaha markay la yimaadaan xumahooday waxay ku bedelaan xasanaad xumihii ka tartira intaba laakiin in la yidhaahdo abdaal waxaa jirta adduunyada daafahooda ayagu ku kala aasaasan oo cirka kala haaya oo dhulka ayagu kala haaya oo kuwaas abdaal loo yaqaanaayo owliyo gooni ah kuwaas ayadu ma jirto waa baail wey wa fiihim dhexdooda waxaa ku sugan ahlu sunnaha a'immatu diini diinka madaxdiisi iyo aimadiisi kuwa dadka dadka ku hogaamiya diinta aimatu diini diinta kuwa dadka ku hogaamiya aladiina kuwaasoo ajmaca ay ku midoobeen almuslimuuna muslimiintu calaa hidaayatihim toosnaantooda wahum ayaguna addaa'ifatu kooxdii weeye almansuuratu ee loo gargaaray aladiina kuwaasoo qaala uu yidhi fiihim dhexdooda annabiyu nebigu sala allahu calayhi wasalama laa tasaalu ka zuuli mayso daa'ifatun koox oo min ummatii ummaddayda ka mid ah cala alxaqi xaqa dushiisa inay ku sugan tahay mansuuratun mid loo gargaarayana inay tahay laa tasaalu aa'ifatun koox ka zuuli mayso min ummati ummadayda ka mid ah cala alxaqi xaqa dushiisa inay ku sugan tahay mansuuratan xaalay tahay mid loo gargaaray laa yaduru xaal uusan dhibaynin hum ayaga man dadkii khaalafahum khilaafay marba haddaad xaqa ku sugan tahay dadka xaqa ku sugan tahay kugu khilaafay waxba kuu geysan maayaan walaa man ruuxna dhib u geysan maayo khadala hoojiye hum ayaga ciddii ayaga garabkooda ka baxday iyo hiilkooda iyo hoogoodoo ka weecatayna ayaguna waxba kala tegi maayaan ilaa goormay diinta ilaahay garab siinayaan ayagana loo gargaarayaa xataa taquuma ilaa ka istaagta asaacatu saacadda qiyaama koox gooniyahoo lambaro gooniyala maaha ummadda islaamka ka tirsan yihiin quraa bay leeyihiin ahlu qur'aana ahlu xadiid bay leeyihiin fuqahay leeyihiin mujaahidiin bay leeyihiin cubaad zuhaaday leeyihiin tijaari iyo ganacsi bay leeyihiin ummadda islaamka ay ka tirsan yihiin nas'aluhu waxaan weydiisanaynaa abusheykhu allaaha alle an yajcalanaa inuu naga yeelo minhum qolyaha ayaga ah kooxdaa ilaahay uu u gargaaray oo adduunkao dhan hadduu khilaafo aysan waxba dhiba u geysanaynin adduunku waxba kala tegaynin kuwaa ilaahay inuu nagu daro ayaan ilaahay weydiisanaynaabi wa anlaa yusiiqaya inuusan leexin quluubanaa quluubteenna bacda id waqti ka gadaal haddaana uuna hanuunshay ilaahay markuuna hanuuniyey tubta toosanna cagta noo saaray ilaahay markaa kabacdi qalbigeenna inuusan weecin ayaan weydiisanaynaabih wa an yahaba inuu noo hibeeyo lanaa annaga min ladunhu asaga agtiisa raxmatan naxariis naxariis ilaahay xaggiisa ka ahaatay oo hibe ah ilaahay inuuna siiyaan weydiisanaynaabih innahu alle huwa asaga alwahaabu midka hiba hibabadnaahaaho hibaha eh, eh, badanoo waxbixiyo ah wallaahu aclam bu ilaahay baa wax walbeetaba og wa sala allaahu allah ammaano calaa muxamedi nebi moxamed dushi iyo wa aalihi ehelkiisa iyo wa saxbihi asxaabtiisa sallama allaha badbaadiyo nebiga tasliiman badbaada kaiiran ee tiro badan halkaasuu marka kitaabkiina ugu egyahayo ilaahay subxaana wa tacaala shiikhii kitaabkaa qoray jannatulfirdows abaalkiisa allah ka dhigo cilmi naafica oo lagu intifaacay asaguna ugu baxsado qabrigiisana allah uga dhigo inagana ilaahi subxaana watacaala haynugu anfaco wixii aan khaladnay oo aan jabinay oo aan halaynayna ilahay haynaga dhaafo wixii aan saxnayna ilahi subxana wataala fii miisaani xasanaatilah noo geliyo ummadda islaamkaana meel kastoo joogaan dil dhubka iyo mashaakilka haysta ilahay ka saaro quluubtoodana ilahay khayrka ku mideeyo ciddii shar iyo xumo la maaganna ilahi subxaana watacaala ha ka qabto adigana dhibu hagu celiyo sharkooda iyo xumoay la maagan yihiin idinkuna inaad kitaabka dhegaysateen oo ka faa'idaysteen waa ku mahadsantihi aad baa ugu mahadsanti sababtoo ah ardaygu hadduu kitaabka kaa faaidaysto laftirkaaga waxbay kugu taraysaaba marka waa ku mahadsantihin taa laakiin waa ku mahadsantihin la isaga hari maayo kitaabka waa laydinka rabaa waa laydinka rabaa insha allahu tacala wallahu aclam sal